alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaarak cala nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu dersigeennani waa kii koob iyo tobnaad ee ka mida kitaabkii islaaxu lmujtamac oo iska lahaa asheekh maxamed ibnu saalim albayxaani raximah اllahu tacaala waxaynu soo gaaray alxadiidu athaaliu walkhamsuun xadiidka konton iyo saddexaad can caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canhaa ilaahay ha ka raalli noqde can rasuulillaahi rasuulkii alle waxay ka warisay sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala rasuulku inuu yidhi idaa anfaqat markay bixiso almar-atu qofta dumarkaahi min beyti sawjihaa ninkeeda gurigiisa markay wax un ka bixiso cuntadii iyo lacagtii iyo alaabtii taallay hayra mufsidatin mid wax fasahaadinaysa kayrkeed xaalo ay tahay oo aysan wax qaribaynin kaana lahaa ayada waxaa u sugnaanaya ajruhaa abaalkeeda iyo ajarkeeda bimaa anfaqad bixinta ay bixisay ayay ajar ka helaysaa walisawjihaa ninkeedana waxaa u sugnaanaya ajruhu ajarkiisa iyo abaalkiisa bimaa kasaba shaqayntii uu soo shaqeeyey xoolahan walilkhaasini qofkii shaqaalahaana waxaa u sugnaaday midlu daalika ajarkaa oo kaleeto laa yanqusu ma dhimayo nusqaamin maayo bacduhum saddexdaa qoloo lasoo sheegay qaarkood min bacd min ajri bacdin qaarka kale abaalkooda iyo ajarkooda shay-an waxba ka dhimi maayo ka nusqaamin maayaan rawaahu lbukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari ayaa wariyey xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa ammaanadu inay tahay wax fiican deeqsinimaduna inay tahay wax fiican wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iidaynayaa qofku inuu noqdo qof naftiisu ay tahay naf wanaagsan oo dayib ah wax quuraysa xadiidku oo khayrka wax u quuraya oo u huraya ayana xadiidku wuu ina tusinayaa wixii khayra samayntiisa in la isu kaashado oo muslimiintu ay isugu kaalmeeyaan oo guryaha dadka jooga oo ku wada nool oo sawjka iyo sawjadiisa iyo ehelada iyo qaraabada la iskaashado ayaana xadiidku inoo faa'iideynayaa xadiidkani wuxuu sheegay ninkii reer leh oo gurigiisii wax laga bixiyey saddex qolo saddexduba inay waxaa gurigiisa ka baxay ajar ka helayaan qolada koobaadi waa xaasaskii gurigaaga xaaskaagu waxay ka bixisay oo adigu aada leedahoo hantidaada ah xaggana aysan qof xoolihii baatulinaysa oo khasaarinaysa ahayn xasadnimana adiga aan wax kuu dhaafinaynin ee inay guriga wax ka sadaqaysa rabto oo xirsixir iyo ummadda waxutarkeedana rabta ajir bay ka helaysa maxay ajirka ku kasbato ku helaysa wixii loo dhiibo gurigan ku maamul layidhi inay muslimiinta wax uga gudbisay ninkuna ajar buu ka helayaa oo waxba ma bixine muxuu ajar ka helaa waxaan la bixiya asagaa lahaa qofkii gurigan ka shaqaynayey oo laga yaaba intuu miskiin bannaanka soo istaagay inaad u dhiibto oo tiro orodoo qofkaa waxaa u dhiib isaguna ajar buu ka helayaa bisharti waa inuu muslim yahay ibnulcarabi baa wuxuu leeyahay culummadu waxay isku khilaafeen qofta dumarka ahoo la qabo gurigii ninkeeda hadday sadaqo ka dhiibto xoolihii yaallay ma u bannaan tahay mise uma bannaana dhowr qowl bay culimmadu ka leeyihiin qolyo way banneeyeenoo waxay yidhahdeen way sadaqayn kartaa laakiin waxay sadaqayn kartaa waa wax yar oo waxa weeye inta badan wuxuusan ninku aada u dareemahayn ah xoolihina nuqsaan weyn aan ku keenaynin kun dollar ba xoole hadduu ka haystay oo markuu soo noqday ay tidhahdo waan bixiyey wuxuu arkayaa nin waxa mooradiisii loo dabamaray marka waxaan aada loo dareemaynin oo wax yar ah xoolihiisiina nuqsaan iyo hufna aan ku keenaynin waa sadaqayn kartaa culummada qayb baa tidhi qaybina waxay leeyihiin wax badan iyo wax yar waxay rabta way sadaqayn kartaa laakiin waa inuu ninkeedu raalli uga yahay xoolaha asagaa leh inuu raalli ka yahay see lagu ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa dhowr qodob inuu asagu idmo u yidhaahdo xoolahaygaas wixii aad u aragtid inaad masaakiin iyo ummad islaama wax kaga tartid waad ka bixin kartaa inuu si sariixa asagu u fasaxo hawshaas u ogolaado ama ma ahana muddadii ay la noolayd bay waxay aragtay inuu yahay nin duun wanaagsan oo deeqsiyuho wixii gurigaa laga sadaqeeyay inuusan dhibsanaynin oo uusan kohanaynin bay aragtay ayaduna waxaa laga soo qaadayaa inuusan dhib lahayn oo fasax ay tahay ayib qolyo saddexaad baa waxay leeyihiin way sadaqayn kartaa laakiin gurigiisay ku sadaqaynaysaa meel kala geyn mayso ciyaalkii iyo guriga iyo meeshaanay wax ku maamulaysaa siinaysaa siinaysaayo ciyaalkay ku hagaajinaysaa maahane cid kaleetoy usii gudbinayso ma ay jirto ayay yidhaahdeen iyo ninkaa masaalixdiisa sida meesha ka muuqata mar hadduu ninku raalli ka yahay ayana aysan wax fasaadinaynin waa inay wax bixin karto oo sadaqayn karto halkaasaa waxaa culimmadu isweydiinayaan saddexdan qof waxaa la yidhi ajar bay helayaan ajarkoodu ma siman yahay weliba ninkii ugu dambeeyey oo khaasimkaa ah waxaa la yidhi walil khaasini milu daalika kaasoo kale ajarkiisu helaya waxay culimmadu leeyihin xadiidku wuxuu ka hadlayaa waa inay saddexduba ajar helayaan shardina maaha inuu ajarkoodu isla ekaado shakina kuma jiro qofka soo dhididay xoolahan oo soo shaqeeyo oo kasabka xalaashaa keenay iyo qofka loo dhiibayoo la yidhi sadaqee inaysan isku ajar noqonaynin shaki kuma jira haddaan dhan kaleeto qofkaan asalka iska lahaa lagu dhaafin marka asalku waxa weeye ajar bay wada helayaan mid walbana wuxuu qabtuu ajar ku helin waxaa laga yaabaa marka ajarkoodu inuu kala bato can caaishata waxaa laga wariyey ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid ah adigii xoolaha soo shaqeeyay markii la yidhaahdo xoolahaagii xaaskaagii hadday bixiso ajar bay ka helaysaa oo shaqaalihii ajar bay ka helayaan waxaa laga yaabaa dadka qaarna is yidhaahdaan oo waxaabaa roonaan lahaa inaan anugu bixiyaba aanan islaan iyo shaqaalo midna wax ku halaysanba sababtoo ah ajarkay ila wadaagayaanba maya hal xaboy kaa nusqaaminaysana lama arko shaqaaluhuna wax kaa nusqaamin maayo aduguna maadaamaad asalkii soo shaqaysay ayaga wax ka nusqaamin maysi ilaahay baa waxaan bixinaya ajarkaa iyo hawaabkaa ilaahay agtiisana wax culays ku ah lama arko subxaana wa tacaala can caaishata waxaa laga wariyey radi allaahu canha can rasuulilaahi rasuulkii alla waxay ka warisay sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku inuu yidhi idaa goortii anfaqad ay bixiso almar-atu qofta dumarkaahi min beyti zawjihaa ninkeeda gurigiisa markay wax un ka bixiso alaabtii maacunta ahayd ha noqoto lacagta leh ha noqoto gurigii yaa loo aaneeya min beyti sawjihaa ninkeeda gurigiisa guriga asagaa iska leh ayada ma loo aanayn karaa waa loo aanan karaa sababto ah gurigu wuxuu hooye ku yahay oo ku degan yahay waa ayada marka ayadana waa loo tiirin karaa hayra mufsidatin xaalo ay tahay midaan xoolaha qaribaynin oo aan ninka xoolaha dhaafinaynin qasadkeedu waa inuu wanaagsan yahay inuu shardigaas qeydkaasi laga maarmaan yahay waa muttafaqun calayh waa laysla ogolyihi inay ninka xoolihiisa bixiso ujeeddadeeduna ay tahay ninkan ku waxa weyaan curyaamiyo xoolaha ku dhaafi waa dulmi hayra mufsidatin shardigu waxa weeye inaysan ninkaa xoolihiisa ka fasahaadi islahayn kaana lahaa iyada waxaa u sugnaanaya ajruhaa abaalkeeda oo maxay abaal ka helaysaa bimaa anfaqat omaada masderiya laga dhigo bixinta ay bixisay bay ajir ka helaysaa walizawjihaa ninkeedana waxaa u sugnaaday ajruhu abaalkiisa oo ajruhaasaa ah khabarkiio mubtadiho dimaray ah asaguna ajarkiisuu helaya muxuu ku helayaa bimaa kasaba shaqaynta uu soo shaqeeyey ayuu ajar ka heli walil khaasini qofkii kaydhayaha ahaa khasnajiga ahaa shaqaalaha ahaa waxaa u sugnaaday midlu daalika ajarkaasoo kaleu asaguna heli laa yanqusu ma dhimayo bacduhum dadkaa lasoo sheegay gabalkood min ajri bacdin gabalka kale ajarkiisa shay-an hal xabana ka dhimi maayo waa nakira fii siyaaqi nafyi taalla wax yarna allah ka dhige waxay ka nusqaaminayaan qaarkood qaarka kale lama arko rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidku dhankaa wuxuu inugu dhiirigelinayaa kasabka iyo shaqada adigiibaa ajar ka helahaya xaaskaagiibaa ajar ka helaysaa shaqaalihiibaa ajar ka helahaya hadda qofkii kasab iyo shaqa iyo dhaqdhaqaaq lahaa waxaasoo dhan ajar ka helayaan laakiin ma shaqaystihii meel iska fadhiya isaguna ajar inuusan helin baa laga yaabaa xaasna ha sheegin iyo shaqaalaba alxadiiu araabicu walkhamsuun xadiidka konton iyo afraad waxaa laga wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam assaaci midka biilaya oo nafaqaynaya calal armalati qofta dumarka ahoo ninka lahayn yowal miskiini qofka miskiinka ah kalmujaahidi kii halgamayoo dagaalamayay ayuu la mid yahaa fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku dagaalamayay awil qaa'imi kii taagnaa al leyla habeenkii salaatuleylka u taagnaa ayuu la mid yahaa assaa'imi ee soomanaa annahaara maalinkiioo dar ilaahay u soomanaa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari baa xadiidkan wariyey xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanaynaa camalka mutacaddiga ahoo adiga inta kaa gudbay ummadda aad wax ugu taraysid camalkaasu inuu yahay camal aada u wanaagsan wuxuu sheegay laba qof qofkii ka warqaba xanaaneeya biilo oo masruufa noloshooda inuu maareeya isku daya wuxuu la mid noqonayaa laba camal oo waaweyn ama saddex camal oo waaweyn oo islaamku fadaa'il badan u sheegay qof sameeyey oo kaleeto aad la ajar noqonaysa asaaci waxaa loola jeedaa waa qofka ka shaqaynaya qofkan wixii anfici lahaa armalada waxaa loo yaqaanaa waa qofta aan ninka lahayn ama ninkii ha ka dhinto ama ninkii ha furo ama yaan la guursanba intaba kala qaad ma leh loo yaqaanaa armalkuna waa qofka faqiirka ah aan waxba haysan marka waa faqiirada aan waxba haysan iyo miskiinkii labadaasu maadaamay yihiin ducafo aan isku filnayn meeshii laga yaabay inay wax ka soo geli jireen oo nolosha ilaahay u soo marin jirayna ee ka go'day qofka intay isu xilqaama ilaahay darti hawshaas u caawiya gabadhaas aan reerka lahayn iyo miskiinkaasi wuxuu la mid noqonayaa qof mujaahid ah oo furintii jihaadka aaday oo dagaalamaya weliba riye iyo istustus iyo sumcadna aysan ka ahayne fii sabiilillaahi ay ka tahay kow wuxuu labaadoo la mid yahaa qof hameenkii oo dhan salaatuleyl u taagan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala hortaagan oo tukanaya wuxuu saddexaadoo la mid yahaa qof sooman oo ilaahay dartii u sooman xaggee la isaga shabahayaa shabbahayaa qofka mujaahidka ah oo la leeyahay kal mujaahidi buu la mid yaha leanna kaaftu waa xarfu tashbiih marka xaggee la isaga shabahayaa qofka xoolaha masaakiinta iyo araamisha iyo garoobada iyo biilaya iyo qofka mujaahidka waxaa la isaga shabahayaa dhowr qodob qodobka koowaad waxaa weeye qofka mujaahidka ahi naftiisii buu huray oo bixiye adiguna maalkaagii baad bixisa xoolahaagii baad bixinaysaa masaakiinta iyo dadka baahan baad ku caawinaysa marka adiguna waxbaad bixisay kaasna waxbuu bixiye waa qodob qodobka labaadoo la isaga shabahayaa qofka mujaahidka ah ajar iyo thawaab buu ka helayaa jihaadka adiguna biilidda kuwan aad biilaysid iyo masaariifta ajar baad ka helaysaa qodobka saddexaadoo la ysaga ekaysiinaya waxaa weeye midkaan mujaahidkaahi jihaadka wuxuu u jihaadayaa ilaahay raalligeli kanina wuxuu qaymo ku yeelanayaa masaakiinta iyo garoobada iyo dumarkaan reeraha lahayn oo la biilo haddii qasadka iyo niyadu u hagaagto ilaahay darti u caawi ay tahay ma la fahmo qodobka intaasoo meelood buu iska shabahan waxaa xadiidku ina tusinayaa qofkii ka caajisa inuu jihaado oo gaalada ka hortago oo la halgamo ilaahay wuxuu u furay abwaab kaleeto oo u ajar iyo thawaab ka helayo oo kii mujaahidka ahaa siduu thawaabka u helaya isaguna uu ajar u helayo oo uu la mid noqonayo qof salaad tukaday iyo qof soonkii soomay see ku heli kartaa masaakiinta caawi u faragod u dhimri noloshooda ka warhay waxbarashada ka bixi u gargaar oo caawi ajar baad ka helaysaay ayib taa xadiidkuu inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa fadliga uu leeyahay jihaadka salaatuleylka ay leedahay iyo soonka intuba sababtoo ah dadkii masaakiinta ahaa dadkii caawinayay baa waxaa lii waxay la mid yihiin kuwaas ajarkay helayaan oo kaleeto kuwaasa marka waxayihiin acmaal aada u fadli badanoo la hegsado oo lagu daydo can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama assaacii qofka ka shaqaynaya calal armalati qofta dumarka ahoo ninka lahayn iyo wal miskiini miskiinka baahan kalmujaahidi qof halgamaya ayuu la mid yahay kii dagaalamayey fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisana ku dagaalamayey awil qaa'imi ama taagnaa alleyla habeenkii oo salaatuleyl u taagnaa alqaa'imku waa ismi faacil alleylana mafcuul buu u qaadan assaa'imi ee soomayey annahaara maalinkiina soomayey oo dar ilaahay u soomayey rawaahu albukhaariyu wa muslim alxadiidu alkhaamisu walkhamsuun xadiidka konton iyo shanaad marwiyun waxaa laga wariyay can abi hurayrata can abi muusa alashcariy radia allahu canhu cabdulaahi bnu qays baa magaciisa la yihah waa nin reer yaamaneed oo saxaabiyo aad u qaymo badan qoys ahluqur'aanuna ka soo jeeda anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi calaa kulli muslimin qof kastoo muslima dushiisa waxaa ku sugnaaday sadaqatun waxbixin qof kastoo muslima sadaqa laga rabaa iyo waxbixin qiila waxaa la yidhi nebi moxamed lagu yidhi ara'ayta ka waran in lam yajid hadduusan helin muxuusan helin wuxuu sadaqaystaba ma haysto qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama yactamilu wuu ku shaqaynayaa biyadayhi labadiisa gacmood fa yanfacu markaasuu wax u tarayaa nafsahu naftiisa wayatasadaqu wixii ka soo harana wuu sadaqaynaya qaala wuxuu yidhi abuu muusa qiila waxaa lagu yidhi ara'ayta ka waran in lam yastadic hadduusan awoodin inuu gacmihiisa ku shaqeeyo oo see uu awoodi laayahay ama waa cajziyo waa kari waayey ama isagaa wuxuu iska yahay mashaqayste iska wahsilow ah qaala nebigu wuxuu yidhi yuciinu wuu u kaalmaynayaa dalxaajati midka baahida u saaxiibka ah almalhuufa ee gurmadka iyo gargaarka u baahan qaala abuu muuse wuxuu yidhi qiila waxaa lagu yidhi lahu nebiga ara'ayta ka waran in lam yastadic hadduuna taana karin qof uu caawin karana lama arko qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yumsiku wuu ka joogayaa cani shari sharka ayuu asagu iska daynaya fa innahaa joogiddaasi lahu asaga waxay u tahay sadaqatun sadaqa ayay u tahay oo ajar buu ka helayaa rawaahu albukhaariyu wa muslimun haa sax weeye qaala wuxuu yidhi macnaha waxaa la weydiiyey ka waran hadduusan awoodin inuu gacmihiisa ku shaqeeyo markaasaa nebigu wuxuu yidhi ya'muru wuxuu farayaa bilmacruufi wanaagga awilkhayri ama khayrku dadka faraya raawiga wuxuu ku shakisan yahay ereygu bilmacruufi buu ahaa mise alkhayri qaala wuxuu yidhi ara'ayta ka waran in lam yafcal hadduuna samayn qaala wuxuu yidhi yumsiku wuu ka joogin afya adinba cani shari sharka fa innahaa joogiddaas iyo imsaagaas lahu asaga waxay u tahay sadaqatun sadaqo rawaahu lbukhaariyu wa muslimun muslim iyo bukhaari baa wariyey xadiidkani wuxuu inoo faa-iideynayaa shan camal oo qaarkoodba qaarka kale beddel ka yahay oo mid hadduu kugu adkaado ilaahay mid kale uu kuu fududaynayo wuxuu xadiidku inoo sheegay qof kastoo muslima waxaa laga rabaa sadaqo intaa dadku markay maqlaan oo la yihahdo qof walba sadaqaa laga rabaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhahdaan sadaqadan laga hadlayo waa xoolo aniguna xoolo ma haysta aad mar haddaanan xoolo haysanna sadaqa laygama rabo marka qof walba sadaqaa laga rabaa baa lii qof walba sadaqaa laga rabaa markii la yidhi baa nebiga su-aal la weydiiyo la yidhi haduusan awoodinba ka war wax uu sadaqaystaba ma haysto tilaabadaa mar haddaad kari weydeyd mid labaad baa kuu bannaano maxay tahay waad xamaalanaysaayo gacmahagaad ku shaqaysanaysaayoo tuurtaad u ridanaysaa raashinkaad daldalasaayo dhagaxaad jabinaysaayo guryahaad wax ka dhisaysaayo dhididkaagaad isticmaalaysaa wixii aad soo shaqaysatid naftaadana waad ugu noolana waad ku quudina waad anfici wixii kaa soo harana muslimiintaad ku caawinaysaayo wayatasadaqu qodobkaa labaad baad u gudbaysaa asagii haddaadan awoodin ka waran mid saddexaad baa kuu bannaanood samayn kartaayo dadka aan waxba awoodi karin oo gargaarka u baahan oo laga yaaba dhibaata inay haysato kurbaa haysata cadowbaa haysta cidbaa dulmi ku haysa wuu kuu qaylinaya waryaa islaameey waryaa islaameey waryaa islaami buu leeyihi u gargaar ama ficil ahaanbaad waxaad aragtay gurmad iyo gacanqabad inuu u baahan yahay ama labadiiba wuu isku daray qowl iyo ficilba wuu isku daray oo gurmad buu u baahan yahay ayagaas caawiyo xooggaaga ka caawi haddaadan xoolo iyo shaqo kala midna haynin ayadiina haddaadan awoodin ka war saddexdaa midna haddaadan awoodin sadaqadii maalka ahayd ma awoodin gacmahaaga ku shaqeyna ma awoodid dulmanayaasha iyo dadka gurmadka degdega u baahan caawina ma awoodid qodob afraad baa kuu bannaanoo ummadda khayrka iyo wanaagga far xumaatadana ka ree diinta ilaahay dadka u sheeg ilaahay ka baqa wanaagga far ummadda khayrka u sheeg ayadiina hadduusan awoodin ka war hal xababa iskuma aadin karaba maaqa qodob baan marayna ayadiina waa tii afraad soo ma tu shanaad baa u bannaan meel kaleba ha aade adigaan laftirkaagu qof bani aadamaata bani aadamkana ilaahay wuxuu ku dabeeceeyey dulmi iyo inay wax kharibaan qaybo badan oo ka mida ilahay cidduu cismo iyo ambiyadii uu dhowray maahane adigu ummadda inaa shar iyo balaaye iyo fasahaad iyo dhibaato ku samaysid ka joog sharkaaga ha laga badbaado ayadaa laftirkeedaa waxay kuu noqonaysaa sadaqo oo waxaan naqaanay sadaqa inay tahay xoolo la bixiyo qof la siiyo sharkayga haddaan ummadda ka haysto seebay sadaqa igu noqon waxay sadaqa kugu noqonaysaa haddaad xoolo bixisid xooluhuna xalaal yihiin qof mutaystana aasiisid dar ilaahina ay kaa tayso ajarkamaad hesheen sharkiina haddaad ka istaagtid oo dar ilaahay uga istaagtay adoo samayn kara ayadana ajar baad ka helaysa fa innahaa lahu sadaqa qaabkaasaa laga wadaa sidaa sadaqada ajarka uga heli lahayd baatanna ajar uga helaysaa midda kale sadaqadii waa wax ummadda u taraya inaad sharkaaga ummadda ka haysatidna ummadda waxbay u taraysaa iyaduna waxbay u taraysa xadiidkaani wuxuu inagu baraarujinayaa inay ummaddu shaqeeyaan oo kasab la yimaadaan oo xamaashaan si qofku naftiisana uu u anfaco ummaddana uu wax u taro xadiidku horta taa wuu inoo faa'iideynaya wuxuu dhanka kale xadiidku ka digahayaa mar hadduu taa ina baray hadda inuu qofkii mashaqaysan noqdo iska dawarsanayay oo maanta dhan uu ku hayo waraala ii kaalmaya asagoo weliba shaqaysan kara masaajideenna hadda aad waxaa ugu batay dad ay xirfadba u noqotayba ah, kanuu ka istaagahaya wuxuu leeyahay islaanta baa iga dhimatay salaaddii tii ku xigtaa laga yaaba masjidu hidaayintuu ka istaagay inu yihahda ilmihina waa iga dhintay war dadkan geerida lagu fasaxay maxii mid kaleu haddana ka istaageen markaasuu leeyahay calooshaa iga laalaado oborashin baa laigu sameeyey waa been waxoo dhan mashaakil balaayo haddana isku sheegahaya iyo balaayo aanu hayn buu u yeeranaya waa itixaan intiisa la eg marka ayib haddii taa uu qofku xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynayaa aan ka qaadanaynaa dhiirigelinta la isku dhiirigelinayo shayga khayrkaa in la sameeyo si kastoo ay kugu suurtoobi karto dariiq xalaala mar haddaad u maraysid qofkii shay u qasda inuu sameeyo khayr ah haddana shaygu uu ku adkaaday naxariista ilaahay waxaa ka mid ah wax bedelkiisaah oo ajarkii kan aad ka helahayd oo kale aad ka helaysid buu ilahay kuu xalaaleeyey maalan sadaqaa lagu yidhi bix waad awoodi weydii bes mar haddaadaan sadaqa awoodin waa kuu dhammaata laguma odhan laakiin waxaa lagu yidhi soo shaqayso oo waxna cun waxna bixi ayadii kii awoodi waayey dadka masaakiinta u kaalmee ajar baad ayana ka heli ayadii kii awoodi waayey wanaagga ummadda u sheeg ayadiina kii kari waayey sharkaaga ummadda ka hayso baab ajar iyo khayr aad ka heli lahayd hadduu kugu adkaaday ilaahay abwaab kaluu kuu furaya sida awgeed baa sheekh alimaamu nawowi calayhi raxmatullahi kitaabkiisa riyaadu saalixiinka ah abwaabtiisa waxaa ka mid ah baabu karati duruqi lkhayr abwaabta wadooyinka khayrka lagu gaaro ilaahay inuu noo badiyo hadduu baab kugu adkaado meel kale ilaahay uu kuu furaya subxaana wa tacaala xadiidkan culummada qayr ka mida qayb ka mid a waxay u deliishadaan tarkiga shay laga tago oo aadan samaynin inuu yahay camal iyo kasab addoonku uu leeyahay ajarna uu ka helayo waa maxaa laga wadaa taas waxaa la yidhi sharka ummadda ka hayso sharkaagaad ummadda ka haysanaysaa marka asagii baad ajar ka helaysaa maadan dhaqaaqin waxba maadan samaynin laakiin sharkii unbaad ka istaagtay istaagiddaa aad sharka ka istaagtay laftirkeedibaa camalu ajar aad ka heli laakiin waxaa shardi ah waxaad uga istaagtay dar ilaahay inuu yahay haddaad sharka uga istaagtay fulaynimo adiga kugu jirto is leedahay waxaan haddaad isku daydidba waa lagu dilahayaaba ee dar ilaahay iyo sarriigasho iyo ajar iyo abaalraadi midna aysan ka ahayn wax ajaro aad ka helaysa lama arko haddaad intay isku daydid xumaantii ay kuu suurtoobi weydayna ajar ka heli mayse waxaa laga hadlayo waa qof shaygan ilaahay dartii uga istaagay sharkiibuu dar ilaahay isaga daayey ayib taasuu xadiidku ina tusinaya xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey haddaadan hani ahayn oo ilaahay jeebkaaga uusan xoologelayn sadaqadu mamnuuckaama ahe ogow waa bishaare nabi maxamed uu kuu bishaaraynay sal alla alay wasalam ha kale hamoodin inay hani keliya khaas ku tahay hamoodin sadaqada iyo ajarka la shaqaystaa inay khaas ku tahay aqoon-yahanka keli ah abwaabta khayrka oo ajarka iyo hawaabta laga helayaayey intaas waa ka badanta sidaa awgeed lombar wan xadiidkii waxaa la sheegay calaa kulli muslimin sadaqa haddii la awoodi waayo dadkii fuqarada ahaa majaal baa u furan ay ajarka ka shaqaystaan iyo boos ay khayrka ka raadsadaan taasuu marka xadiidku inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanaynaa xadiidku wuxuu ina tusinayaa qofkii aan xumaato samaynin oo xumaatada ka istaagay wuxuu helayaa ajar sida qofka mutasadiq ah wax u sadaqaystayba uu ajar u helayo baad adigii sharka ka istaagana ajar u helaysaa inaad isla ekaataan ajarkaasi waxba laazima waa kala badan kara waana isla ekaan karaa can abi muusa xadiidku wuxuu kaloo ina tusinaya muhim inaan isku baraarujino dulqaadkii nabigeena sal alla alih wasalam erayga ugu horreeya uu ku hadlay oo ummadda u faa'iideeyey calaa kulli muslimin sadaqa oo xadiidka ku qoran qof kastoo muslima sadaqa laga raba su-aal labaad baa la weydiiyo mid saddexaad baa la weydiiyo tu afraad baa la weydiiyo tu shanaad baa la weydiyo war warkiibaa idinka batay hadalka soo xira nabigu muuse oran sal alay wasalam weli waa usii wadaa hadday sii wadi lahaayeenna nebigu waa usii wadi lahaa sal alla aley wasalam waxay ku tusinaysaa qofka sheekhaahi inuu leeyahay saacatu sadri oo dadka wax u faa'iideynaya munshariixu sadri yahay wax laga weydiin karo lagu soo celcelin karo dulqaadkeedan uu leeyahay laakiin qofkii su-aal weydiiyaba hadduu ku xanaaqo habaaro u yihahda kaar kugu dhacday su-aal lama rabo arrinkaas can abi muusa waxaa laga wariyey radia allaahu canhu anna nabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi calaa kulli muslimin qof kastoo muslima korkii waxaa ahaaday sadaqatun sadaqo sadaqadaasu ama sadaqo maaliya haa noqoto xoolaha u bixinayo ama sadaqo badaniyo jirkiisa laga raba haa noqoto awooddiisa ay sadaqo u noqonayso qiila waxaa la yidhi ara'ayta ka waran in lam yajid hadduusan helin macnaha maa yatasadaq wuxuu sadaqaystay hadduusan helin ka waran qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yactamilu wuu shaqaynaya biyadayhi labadiisa gacmood buu ku shaqayn fayanfacu markaasuu wax u tarayaa nafsahu naftiisaoo wixii dhididkiisa ahay oo gacmaha kusoo shaqaystay buu cunayaa oo isticmaalayaa oo xidhanaya wa waxna wuu sadaqaysan qaala wuxuu yidhi abuu muusa qiila waxaa lagu yidhi nebiga ara'ayta ka waran in lam yastadic hadduusan karin arrinkaas qaala nebigu wuxuu yidhi yuciinu wuu u kaalmaynayaa dalxaajati midka baahida u saaxiibka ah almalhuufa ee gurmadka iyo gargaarka u baahan oo gurmadka codsanaya iyo gargaarka qaala wuxuu yidhi abu muusa qiila waxaa lagu yidhi lahu nebiga ara'ayta ka waran in lam yastadic hadduusan karin inuu qof u gargaaraba ma awoodaba isagii baa wuxuu yahay qof aan kari karin ama asagiibaa wuxuu yahay qof iska wahsilow ah qaala nebigu wuxuu yidhi ya'muru wuu farayaa bilmacruufi wanaagga awil khayri khayrka ayuu dadka farayaa shay inuu macruuf yahay oo wanaag yahay ama khayr yahay xaggee looga ogaan waa inuu sharciga ilaahay wanaag ku yahay qaala abuu muusa wuxuu yidhi ara'ayta ka waran in lam yafcal hadduusan samayn halkaas qaala qiila kuwii hore inoogu qorayd ara-ayta ka waran in lam yafcal hadduusan samayn qaala nebigu wuxuu yidhi yumsiku wuu ka joogayaa cani shari xumaatada fa innahaa imsaagaas iyo joogiddaasi lahu asaga waxay u tahay sadaqatun waxbixin iyo sadaqo rawaahu lbukhaariyu wa muslim alxadiidu saadisu walkhamsuun xadiidka konton iyo lixaad can abi umaamata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama yabna aadama ina aadamow innaka adiga an tabdula inaad bixisid alfadla waxa baahidaada dheeraadka ka ah ayaa khayrun kuu fiican laka adiga wa an tumsika inaad haysatid huu shaygii dheeraadka baahidaada ka ahaana sharun dhibaatay kuu tahay laka adiga walaa tulaamu lagugu canaanan maayo calaa kafaafin wixii ku filnaansho ahoo baahidaada aad isku celcelinaysid haysashadiisa lagugu eedayn maayo wabda' bilow biman ruuxa tacuulu aad biilaysid kulli haddaad waxbixinaysid masaariiftooda iyo biilkoodu ciday ku saaran tahay ka bilow walyadu gacantii alculyaa ee sarraysay ayaa khayrun ka khayr badan min alyadi gacantii asuflaa ee hoosaysay rawaahu lbukhaariyu wa muslim musanifku wuxuu yidhi xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidka noocaan ah oo min xadiidi abi umaama ah oo lafdigan ah bukhaari ma warin muslim oo keliyaa wariyey lafdigan marka muslim baa iskale bukhaari shuqulkuma leh oo min xadiidi umaam abi umaama ah sidaana ah waa wahmi musanifka ka dhacay raxmatullahi calayhi ismoodsiis min xadiii abi umaama marka bukhaari ma warin muslim baa wariyey xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa nebigeennaa dhawaaqaya sala allahu calayhi wasalam wuxuu u dhawaaqayaa faracii iyo owlaaddii nebi aadan ka farcamay ereygan waxaa kula wadaagoo kula soo gelaya gaal iyo muslim rag iyo dumar xor iyo addoon intuba waa kula soo gelayaa laakiin cidda goonida ugu intifaacaysa oo wax ugu qaadanaysa oo ajarka uga ratimaya waa dadka mu'miniinta ah bani aadamow wixii ilaahay ku siiyey inaad wax ka bixisaa kuu khayr badan waxa ilaahay ku siiye muxuu noqon karaa wax badan oo fadli ilaahay aad haysataay aan la tirin karinba waxaa ka mid ah dhaqaalaha ayaa ka mid ah inaad bixisid waxa dheeraadkaa ah oo baahidaada iyo daruuriyaadkaaga ka badan baa kuu khayr badan cilmigii iyo aqoontii ilaahay ku baray waa fadli ilaahay iyo dheeraad alla uu ku siiyeye inaad ku bakhayshid iyo inaad bixisid wuxuu ku khayr badan yahay inaad bixisid oo dadka u akhrido gaarsiisid ayib haddii xagga xoolaha loo yimaado xoolahaaga waxa baahidaada ka badan inaad bixisid baa kuu khayr badan kuu khayr badan maxaa laga wadaa ajar iyo thawaab baad ka helaysaa haddaad haysatidna waa shar waa shar maxaa laga wadaa haddaanan xoolahayga wixii dheeraadka iska haysto aniguna aan isku celceshado oo meesha ii yaallo maxaaraan baa maya mar haddii sakadii waajibka ahayd iyo aad ka bixinaysa waxyaalaha waajibaadkaa xaaraan ma ah mar hadduuna xaaraan ahayn shar bay kuu taha maxaa laga wadaa xisaab baa kuu taalla wey xisaab aakharo xoolahan waxaad meesha ugu haysatay adoo baahidaada ay ka badan yihiin xisaab baa kuu taalla xisaabtiina waa ku guulaysan kartaa waana ku guuldarraysan kartaa laakiin haddaabaad bixisayba akoonka aakhiray hore kaaga dhacahayaan oo ajir iyo hawaab ayaga ku sugaya halkaas ayib walaa tulaamu calaa kafaafin wixii noloshaada iyo baahidaada ku baysgaraysan oo ku filan haysashadooda iyo meeldhigashadooda sharcan kuma eedaysnid oo lagugu cambaarayn maayo markii laynagu dhiirigeliyey inaan wax la baxno baa si gooniya waxaa laynoogu sheegay yaa ugu habboon inaan wax siino marka wabda biman tacuul cidda aad biilaysidood masaariiftooda kuu waajibtay ilmahaaga iyo xaaskaaga iyo waxyaa waalidkaaga iyo ayagaa ku bilow waxay culimmadu isweydiiyaan qaar ka mid ah infaaqa wax la bixinahaya haddii la yidhi cidda aad biilaysid ka bilow adiga iska adiga laftirkaaga wax biilahaya naftaada iyo ilmaha kee hormarinaysa dabari baa wuxuu leeyahay albadaa'atu fi linfaaqi bilciyaali ciyaalka in lagu bilaabo waxbixinta waxaa soo gelayuu leeyahay naftaada naftaaduna waa ciyaalkaagiibuy nafta adiga kugu jirta laftirkeedu waa ciyaalkaagii sababtu waxaa weeyaan buu leeyahay ayadaaba kaba sii daranba kaba sii weynba ayadaaba kaba sii weynba sababtuna waxa weeyaan buu leeyahay raxmatullaahi calayhi axad uma bannaana laysa liaxadin ixyaaun ixyaau hayrihi inuu qof kalena nooleeyo biitlaafi nafsihi naftiisa tagsiintiisa inuu qof kale ku nooleeyo qofna uma bannaanabi wixii daruuriga ahayoo adiga naftaadu ay u baahnayd inaad tidhaahdid hebel la siinaya ana waa dhimanaya qofna uma bannaanabi halkaasuu asagu maray raxmatullaahi calayh marka adigu isbiil naftu waa ciyaalkii ciyaalkana biil reerka biil aabbe iyo hooye aqaaribtii kugu waajibaysa khalaas wabda biman walyad lculyaa khayru min alyadi suflaa gacanta sare iyo gacanta hoose gacanta saraa khayr badan alyad lculyaa waa tuma waa soo maray waa tan tan faraha dheerdheer mi ah tan wax bixinaysa waaye waa sax alyadu suflaana waa midda hoorsanaysa waxaan horay u soo marnay gacmaha bani aadamku inay afar u qaybsamaan xagga waxbixinta iyo waxqaadashada marka la yidhaahdo marka waxaan rabaa inaad ii sheegtaa waa soo marnay hadda haddii la soo maray inaad haysaan waahay bilaash casharka u dhegaysanaysaan afar bay gacmuhu u qaybsamaan marka laba haddaabaan haynaaba alyad ulculyaa waadna sheegteenoo waxaad tidhaahdeen waa gacanta wax bixinaysa midna haddaan haynaayo waa alyadu suflaayo waa midda wax qaadanaysa laba soo ma labada dhiman igu dara khayr allah idinsiiya yaa labada ka soo horjeeda labadee oy yaa haa qof aan waxaysan laakiin jecel inuu wax bixiyo kow haye alyad lmutacafifa waa gacan aan waxba haysan bani aadam inay dawarsatana ka dhowrsan waxba ma haysto wax uu bani aadam kaa kaaftooma ma haysto laakiin wejigiisa inuu qof bani aadam inta wax weydiista su-aal ku dhib kala xishoonaya gacan aad u fiican weeye gacantaas waa alyad lmutacafifa gacan afraad baa jirtay yadda daalima miyaa ta dadka dhacaysa miyaa waa yad qaadanaysa maysan codsan ayadu qof ay wax weydiisay ma jirto laakiin qofkii wax u garto yihahdo ho waxaan jazaak khayran bule waa qaadanhay mana shaqaysan waxna cid ma weydiisan wixii la weydiistaan wixii la siiyana waa qaadanaya waa soo marahoraan uga soo hawshaas can abi umaamata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yabna aadam ina aadamow innaka adaga an tabdula bixinta aad bixinaysid alfadla waxa baahidaada dheeraadka ka ah yaa khayrun kuu fiican laka adiga wa an tumsikahu inaad haysatid hu shaygii fadliga ahaa sharun shar buu kuu yahay laka adiga wax baahidaada dheeraadka ah hadduu waajib yahay waxa aad haysatid baahidaada dheeraadka oho waajib ku saarna inaad bixisiduu yahayna cuqubaba ka ratimaysaba wax baahidaadina dheeraadka ah qofkii uu kugu waajibay inaad siisidna aad u diinaysid hata taas cuqubaaba ka laazamaysaba haddii uusan waxaan dheeraadka ah wax waajib ku saaran inaad hebel siisi uusan ahaynna waxaa laga yaabaa xisaabbaa ka taalla walaa tulaamu lagugu eedayn maayo oo lagugu canaanan maayo calaa kafaafin waxaad adigu isku celcelinayso baahidaada ku filan maxaad u haysato meel u dhigata laguguma haysto wabda' bilow kollayba haddaad wax bixinaysi biman ruuxa tacuulu aad masaariifayso biilaysid ayaga ugu munaasabsan inaad wax tirtid oo qalbigooda farxad geliside ayaga si ha kaga baqaynin reerkaaga ilmahaaga wax ilaahay ku siiyey ayaguna ay u baahan yihiin awoodna aad u leedahay inaad siisid ha kaga bakayli walyadu gacantii alculyaa ee sarraysay ayaa khayrun ka fiican min alyadi gacantii asufla ee hoosaysay rawaahu muslim baa leenahay alxadiidu asaabicu walkhamsuun xadiidka konton iyo toddobaad ya mhm min baab aliihaar meeshaan uu leeyahay abari laysa liaxadin axyaau hayrihi biitlaafi nafsihi iihaarku way bannaanta laakiin haddee iihaarku mushkilo ma waxa laga hadlahayo waa wax adaa nafti kaa baxaysa adaa nafti kaa baxaysa qof kaleetana waad noolaynaysaa naftaadiina waa dishay taasuu ka hadlaya asagu mhm. laakiin iaarka lama diidana qur-aanka lakusha wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa adoo gaajaysan intaad naftaada ka qaday walaalka inaad siisid ammaan iyo manqabo weeyaan alxadiidu saabicu walkhamsuun xadiidka konton iyo toddobaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu can innebiyi nebiga wuxuu ka wariyay sala allahu calayhi wasalama nebigu inuu yidhi laysa ma aha alghinaa hodantinimadu can kahrati alcaradi xoolobadni ma aha walaakina alghinaa hodantinimadu hina nafsi nafta deeqtoonideeda iyo qancideeda weeyaan xadiidkani wuxuu ka hadlayaa ruuxa qanigaahi waa ruuxma wuxuu labaadoo ka hadlayaa aynagu ruuxan qaniga u naqaano iyo nebi maxamed ruuxuu qaniga ku tilmaamay inay kala duwan yihiin qanigeenna waa qani iska curfi ah ayib nebi maxamed wuxuu sheegayaa laysa alhinaa can karati alcarab xoolo badan inaad haysataay qaninimada dhabtahay taa ma ah laakiin qaninimada dhabtahay waxaa weeye naftaadu inay qanacsan tahay waxay ilaahay ku siiyey inaad ku qanacsantahoo raalli ku tahay ha kuu yaraadeen ha kuu badnaadeen laakiin wixii ilaahay ku siiyey haddaadan qanaaco ku qabin qalbigaa ku gubanaya oo jirkaa ku gubanaya oo fakar baa nafta kuu keeni oo waad rafaadin haddii ninkii kaa xoolo badan ba ad leedahay hebel baa iga xoolo badan wey inaan hebel gaaro waayo oo kii kaa siyaasad iyo jagooyin kurdhaamo aad tiraahday waa inaan meeshaas soo taabto oo kii kaa caruur badan aad tiraahday carruurtaydaan raba hebel tirsigiisa inaan gaarsiiyo oo kii kaa xaasas badan aad tiraahda asagana waan gaarsiinaya waa igu ballan meel walbata baa waxay ku faafsan tahay adduun weynahoo dhan mutashatid baa taa markaas laakiin wuxuu nebigu ina barayaa qanaacada naftaadu inay tahay wax qaali ah walidaalika culimmadu waxay odhan jireen khayru dunya waalaakhira khamsu khisaali addunya aakharaba waxyaalaha ugu khayrka badan waxaa ka mid ah shan arrimood maxay tahay hina nafsi baa ka mida ah. kow inay naftaadu tahay naf qaanicad ah waxa ilaahay u qoonteeyo u qaybiyey ku qanacsan alxamdu lilah qofkii wax ku dheer aad aragtid ilaahay baa siiyey ahum yaqsimuuna raxmata rabbika naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya ilahi baa dadka waxu qaybiya uurka hooyada adow ku jiro xabya biyaha waxaan alla qoonteeye waxba kama bedeli kartid marka si kastood u boodboodid isu gaabiso isu dheeraysid meel kastana u martid maamulkaa rabbaaniga ma khilaafi kartid iyo wixii alla kugu talagalay adduunka iyo aakhirada marka liibaantooda waxaa ka mid a naftaadu inay qanacsan tahay waxaa ka mid ah kaful adaa dadka dhibka in laga haysto mar haddaan qanaaca jirin oo aysan naftaadu qanacsanayn dulmi waa kaa imaan qalbigaa dadka ka xasdaysaa gacantaa laga yaabaa inaad ka xadgudubtid oo waxadid oo waxqaadid carabkaa laga yaabaa inuu ka soo baxo waxyaalo badanoon habboonayn marka hina nafsi wa adaa waxaa ka mid a sacaadaiyo liibaanta kasbulxalaal wax xalaala inaad shaqaysatid halka intaad istaagtid inaad xamaashid oo kabaha baalashtid oo waxaa weeyaan aad dhidid shaqaysatid oo mid kula mida dukaankiisa intaad ka shaqaysid joornaantadaada iyo mushqaayadaada maalinkai aad ka qaadatid baa kaaga khayr badan wax xaaraama inaad raadisid oo soo jamcisi oo hadhow lagu yihahdo hebel hantiilu ah markuu dhintana la yidhaahdo lagama xajin karo xoolihiisa oo xoolahaad leedahay maxay tahay hadaadan kaba xajin karinba waxaa lagu leeyahy waa xaaraan dad buu ka daynsanaya kuwaa la ii sheegay nairobi joogo milyandheer ah waa milyandheer baa lagu leeyahy guryo dheerdheer bay leeyihin xoolo badan bay leeyihin markuu xaj u baahdaan hebel oo adaa xoola xalaal haystee dayn isii buu leeyahy marka waxaan adan ka xajin karin o aan ilaahay kuu dhowaynayn oo adan wax ka sadaqaysan karin maxay kuu tarayaan adduunna ku libaan maysi aakharana cadaab bay kaa noqonaya kuu noqonayaan waxaa ka mid ah walibaasu taqwa inuu labiskaagu noqdo alla ka cabsi meel kastoo aad joogtid lianna labiskan caawa aan qabno cawrooyinkeenu asturayaa soo maa taqwada ilaahayna waxay naga asturaysaa cadaabka ilaahay maxaarimta ilahay bay naga hortaagan tahay sacaadadiiyo libaantay ka mid tahay waxaa ugu dambeeya culammadu sheegeen wahiqatu billaah inaad ilahay ku kalsoon tahay kalsooni buuxda inaad ilahay ku qabtid rajo fiican aad ka qabtid waxaad u baahan tahay ilah baad ka helaysaa sida awgeed baa dadka qaarkood markaad fiirisay kalsoonidooda meesha ninkii jurayj ahay oo kaleeto nin magaalo ka dhex baxay oo duur cidlaa degan oo islaamna ku been abuurata oo tiri u wareeyey oo uu ilmu iga dhala waa beenteed buu yidhi ilmihii ha la la sheegay laftirkiisa ilmo caawa dhashay buu soo dul istaagay kalsoonida ninkaas uu ilaahay ku qabo ilmo caawa dhashaybuu inta kelida farta ka geliyo war aabbaha waa kuma innaga waxaa lainaga yaabaa ku caawa dhashay innagoo la hadlayna haddii la arko in la odhan lahaa waa khafiife hebel wuu waasha laakiin asagu intuu sunno tukaday oo ilaahay baryey buu ilmo caawa dhashay la hadlaya wuxuu leey aabbaha waa kuma kalsooniduu ilaahay ku qabana ilaahay kuma qadino ilmihii waa hadla wuxuu yidhi aabbahay arraaci weya ninkii xoolo jirka ahay qowsaarkaah ninkaasaa idhala adugu imaad dhalinbu dadkii ninkaas soo xirxiray oo caayahayay baa waxay bilaabeen inay barakaystaan oo isku duuduubaan oo dhudhunkadaan oo yidhahdaan waxaan kuu dhisaynaa guri dahabaan kuu taagaynaa waxba guri dahaba idinkama rabiya xataa kaygii hore od iga dumiseenoo cooshadda ahaa asagii ii taagabi dahabkiinan haysta afiqatu billaah inuu qofku ilaahay ku kalsoon yahay waa shay qaaliya weeye goormaad ku kalsoonaanaysa ilaahay xaalad kasta dhibaata hadday jirto barwaaqa sooran hadday tahay mashaakil hadday ku soo wajahaan haddaad gaajaysan tahay haddaad aragsan tahay caafimaad iyo xanuunkii ku soo qaabilaba mar walba inaad ilaahay ku kalsoon tahay xaalad kasta calaa kulli xaal sacaadada iyo khayrka addunya midka akhray ka mid tahay sida awgeed buu nebigu wuxuu ina barayaa walaakina alghinaa hina nafsi hodantinimada dhabtaahi waa inuu qofku naftiisa qaninimada qalbigaa weeye waa inaad qalbiga qani ka tahay hodanka tahay qofku hadduu jeebabku u buuxaanoo lacag badan haysto laakiin qalbiga uu ka ooman yahay oo faqiir ka yahay xoolahan badanoo ka daadaadanaya waxba tari maaya xoolaha waxaa loo tabcdaa in lagu noolaado oo lagu raysto oo lagu meelgaaro akhriye adduunba soo ma haddii inta ilaahay ku siiyey aad ku gubanaysi waxbaa kaa khaldan ama adaa imaan la-ani ku haysaa ama ayagaan dariiq saxa kugu soo gelin marka isa sax wixii ilaahay uu ku siiye ha kuu yaraadeen ha kuu badnaadeen ha ku qanac can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can ilnebiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam laysa alghinaa hodantinimadu ma ah can karati alcaradi xoolobadina reemiiga inta badan waxaa ku arkaysaa kumanaan geela nin leh kumanaan geel ah kun ma ah waa kumanaan oon magaalo hadduu yimaado koob shaha qabsan kara oo maryaha uu qaba aada la yaabaysi say u jeexjeexan yihin oo dhammaadeen oo kabuhu ka jeexjeexan yihiin oo mid laga yaabo makhaayad falaas iyo dhowr koobo shaha inuu ku haysto shaxaadahay khalaas midna waaba laii sheegaya gaajo u dhintayba geelaha laga waraabiyo ku haya kumanaan buu leeyaha kumanaan waa imaan la-aan waxyaalaha qaarkood imaan la-aan waaye xoolahan waa in la intifaacsado soomaalida xoolaha laho lo-da iyo geela iyo arigeela inta badan ma intifaacsana arileydaa dhaantay o loleyda laakiin reer geel waayahana la bartay oo la ilbaxaye xooluhu ayagaaba dadka lahaaba lama taabanahayo waa layska wataa adigio gaajaysan oo martidii kuu timid gaajaysantahay xoolihii ka agbuuxaan lama rabo sidaas xoolahan intifaacso qalo raro masaakiinta wax ka sii sadaqee ha ka baahnaan wixii ilahay ku siiyana ku qanac laysa alhinaa can karati alcarad caradku waa xoolaha loola jeedaa walaakina alghinaa hodantinimada dhabtaahi hina nafsi nafta deeqtoonideeda weeyaan inay naftaadu deeqtoon tahay makhluuqa ka deeqtoon tahay ilaahayna ay ku kalsoon tahay rawahu bukhaariy wa muslim alxadiidu ahaaminu walkhamsuun xadiidka konton iyo sideedaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu anna rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laysa ma aha almiskiinu miskiinku alladii kan yatuufu ku wareegaya cala naasi dadka waa kuwa masaajidaan ugu qarriba haddaan sheegayna maanta dhun wareegaya nin odayo tuugsadaan waa waxaan ihi tuugsi kee kugu darnaa suu yidhi casarkii marka dhex fadhino masaajidku maalin walba nugu dhibi jiray waa iskala sheekaysta marka wuxuu yidhi masaajidkan imaamu shaafici anoo galab ku tukaday masaajidaan marka dhex fadhinay baan waxaan isyidhi masjid hebel ka gaar casarkii baan ka istaagay buu yidhi cabaar baan masaajidka dhex fadhiyey kaa hebel ka gaar baan isyidhi buu waan ordayb marka waa nin oday ah intaan sii ordayaan god ku dhacayb markaasaan murgacdayb kaasaa igu dhib badnaabi Ah, waa imaan la-aan marka alladii yaduufu cala annaasi midka dadka ku wareegaya kaasi maskiin ma aha kaasoo taruduhu ay celinaysaa alluqmatu hal afgelis hal shilin shan shilin haddii la siiyo jeebku ku ridan iyo walluqmataani laba afgelis wax yar buu qaadanaya iyo watamratu xaba timir ah iyo watamrataani laba laba xaboo timir ah isaga hadafkiisu waa aljamcu inuu wax ururiyo sida awgeed konton shilin iyo kun shilin iyo shan boqol iyo toban shilin wuxuu helay iyo shan shilinba waa aruursana koofiyaddaa u taalla ama cimaamaddaa u taalla ama jeebkaasuu ku ridanayaa marka wax allaala wixii la siiya uula dhaqaajin ayib kaas nebi maxamed wuxuu leeya miskiin ma aha waxaa isweydiin mudan marka yaa miskiin la yidhaahdaa walaakin ilmiskiinu ruuxa miskiinka ah alladii kan weeye laa yajidu aan helayn hinan kaaftoomid yuqniihi dadka uu kaga kaaftoomo ka deeqa waa ruux baahan bani aadam inuu gacan u taagto wax ka kaafiyo ma haysto oo xoolo ah walaa yufdanu mana la fahmahya bihi asagoo fa yutasadaqu markaa wax lagu sadaqaysta calayhi dushiisa ruux inta indhaha isdaba dhigoo maskana iyo daciifnimo iska muujiya laleeyahy warkan waa maskiin suu indhaha ka siinayaan u jeedaa ma ah waxaa weeyaan madaxuu ciidda ka ceshanaya meeshay soomaalida ohan jireen wey waa is-ilaalinaya baahidu kama muuqato ruux marka inta la fahma wax loo taagaya ma ah walaa yaquumu mana istaagayo oo fa yas'alu naasa dadka marka uu wax weydiisto ruuxa miskiinka oo dhabtahay kaas weeye waa ruux baahan waxuu bani aadamkaga kaaftooma ma haysto nin waxa weeyaan ismaskiiminaya ma ahan oo dadka baahidiisa tusahaya nin istaaga ahayoo qaylinayana ma ah shib waay waana baahan yahay waa kuwa qur-aanka alla ku sheegay yaxsabuhum yaxsabuhumljaahilu aqniyaa min atacafuf qofkaan arrinkiisa si khaasa ula soconay wuxuu moodayaa inuu yahay oo boos weyn oo waxaysta oo jeebabka u buuxaan maxaa keenay in laguu maleeya inaad qani tahay dhowrsooni aad bani aadamka ka dhowrsanaysa inay dadku kuu maleeyaan inaad qani tahay iyo inay kuu maleeyaan inaad baahan tahayna waxaa kuu fiican in lagu moodo inaadan baahnayna roon tahay xadiidkani wuxuu nagu dhiirigelinayaa shareecada nebi maxamed waxay dadka ku dhiirigelinaysaa cafaafka iyo dhowrsoonida in xaaraanta laga dhowrsado dawarsiga dadka la dawarsadana laga dhowrsado soomaalidu dawarsiga macnaha waxay u bixiyeen qurux badan ay leeyihin hebel baan soo shaxaadaynaa inakeen shaxaadku waa erey carabi ah waana tuugsi tuugsiga waxaan u naqaanaya shaxaadku waa isku mid alshaxdu shaxdu waa qofka waxa weeyaan inta u yimaado oo kululo oo iska kaalaalaadiyo oo meel walba kuu istaaga waxaa kuu wanaagsan aakhiradadiiyo adduunkaagaba inaad dhowrsatid shaqaysatid kasab la timaadid xamaalatid bani aadamna aad ka kaaftoontid baahidaadana ilaah aad u sheegatid alimaamu nawowi waa wuxuu ka hadlaa haddaad gaajaysan tahay dad waxhaystan aad la joogtid aadna maarmi la-dahay maxaad samayn wuxuu leeya waxaad odhanaysaa ayaga intaad wax weydiisan lahayd ilahay horta wax weydiiso waxaadna odhanaysaa ilaahu qalbigooda raxmad ii geli ha i naxariisteena ah, intaad odhan lahayd walayaal waxisiiy magaciin jiri waan baahanaha ilahay baa quluubta hantiya ilaahu waa baanahay waa maarmila ahay gaajaa i haysa dhibkaana i haysta ilaahay u sheego inuu quluubtooda raxmad inta geliyo ayagu ay wax kuu qoran adoon weydiisan oo wejigaaga biyihiisi weli kuu ilaashan yahay marka munaasabadu waxaa weeye miskiinkaa dhabtaahu nebigu sheegay sal alih wasalam dad badan baa laga yaabaa inay daris kula yihiin magaalada kula joogaan baahan yihiin gurigiisa aan dab laga shidin uusan quraacan oo qadayn waxaa weeyaan adigana aad u qabtid inuu kula mid yahay sidaa awgeed bay muhim tahay qofka muslimka ah inuu noqdo qof dhug leh dareen fiican leh dadka dariskiisa iyo qaraabadiisaba ka warqaba baahidooda si khaasa ah ula socda dad badan baa laga yaabaa inay masaajidka kuula tukanahayaan waan waxna kuu sheegan karin saakaana aan quraacan maantana aan qadayn caawana aan meel wax ku ogeyn markaasaa laga yaabaa inaad tirahdo war kitaab baa la arinaya kitaab maa soo gadati muxuu soo gata maba haystabe eh. ama aad tirahdo kitaabku waa jaldi gasho khilaaf adag gasho jaldi ah tuu kusoo gadan lahaa walaayahayba adna waxaa laga yaabaa waad aqaalaysantaho waa fiican taha masaakiinta marka waa in laga warqabay dadka noocaasoo baahan baahidoodana aan kuu soo bandhiganaynin dadka waa in laga warqabo kuwaan dawarsanaya oliyo masaakiin maaha ma la caawin kara qur-aankeennu wuxuu ina baray waa ama saa'ila falaa tanhar qofka dawarsanaya waxaa weeyaan ha guulguuli wuxuu kaloo qur-aanku ina baray laba qoloo masaakiinoo midna muctar uu ku sheegay midna baa'is uu ku sheegay miskiin iska aamusan waa kan xadiisku ka hadlaayo iyo mid qaylan war waxaa la isiyooy war ha la caawiyooy war waa dhimanahayaa ku haya qofkaad og tahay wixii la siiya si khaldan inuu isticmaalayo meel daran ka ridayo asaga waxa weyaan yaa loogu kaalmayna dhibkaas ha la caawiyo dhallinyarada hadda masaajidana ka tugsata haddii inta la qabto la yidhaahdo anaa shaqa ku abuuraya soo bax waa aafo ummaddu ay barteen mkuwa badan qabtay kuwa badanaa qabtay ma ogola kuwii aad shala caawiso oo dadkooda u geyso aad tiri oo shaqooyinka loo raadinahayay berri baahidu daraad uu sheeganay midaan ahayn isagoo sheeganaya arkaysa meel kale ka taagan marka waa nooc balwadda ka mid oo dadku ay barteen waa in la iska ilaaliyo hay-adaa jira hadda dadka ku dawarsanahayaba waxaasaanu qabanaa waxaasaanu awl shaqsi baan arki jira marka arrimaha waa in la iska ilaaliyo ilaahay isku xir ku kalsoonow wax allaala waxaad u baahan tahay asagaa gacanta ku hayo weydiiso can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi layse almiskiinu miskiinka dhabtaahi ma aha alladii kan yaduufu ku wareegaya cala calanaasi dadka taruduhu xaalay celinaysa alluqmatu hal afgelis iyo walluqmataani laba afgelis iyo watamratu xabad timira iyo watamrataani laba xabo timira macnaha wax waxaa yaryarkaahoo la siinahayo isku dardarsanayaayo diidi maaya waa aruursan walaakin ilmaskiinu miskiinu miskiinku aladii kan weeye laa yajidu aan helaynin hinan ku filaansho ma helayo oo yuqniihi dadka baahidiis baahida oo dawarsigooda ka kaafiya wax dad kaga filnaada ma haysto kow walaa yufdanu mala la fahmaya bihi asaga oo fa markaa wax lagu sadaqaysta calayhi dushiisa nin la fahmaayoo baahidu ka muuqatana ma aha walaa yaquumu ma istaagayo oo fa wax weydiisan maayo annaasa dadka mana istaagayo baahida iska muujin maayo haddaad dhimanaysa dhareerka waa la iska duwa buu ku dhegan yahay wax bani aadam inuu ka kaaftoomo ugu kaalmeeyo dhaqaale iyo hantiyana ma haysto miskiinka dhabtahay kaas wey rawahu bukhaari wa muslim alxadiiu taasicu walhamsuun xadiidka konton iyo sagaalaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu